alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xusnulmuslim baynu ku soo jiray xadiidka boqol iyo siddeed iyo konton nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam isagoo ruux meyda uu ku tukanayo u ducaynaya allaahumma ilaahayow ina fulaana bna fulaanin hebeloo ina hebel ah fii dimmatik wuxuu ku sugan yahay ballankaaga iyo yani magantaabuu ku sugan yahay dimadaada bimaanaa wuxuu ku sugan yahay yani cahdigaaga iyo ballankaaga ku sugan yahy wa xabli jiwaarik wuxuu ku sugan yahay magangelintaada xadhiggeediibuu ku sugan yahay ya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xabliga waxaa looga jeedaa kitaabka ilaahay oo wuxuu haystaa kitaabka ilaahay bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen xabliga waxaa laga tilmaamayaa yani cahdigii ammaanka ammaan in la siiyo cahdigeedii ayaa laga tilmaamaya wa xabli jiwaarik magantaada xadhiggeedii buu ku sugan yahay aduu kuu magan yahay dimadaada iyo ballankaagana waa ku jiraa faqihi min fitnati alqabri waxaad ka ilaalisaa ka dhowrtaa imtixaanka qabriga wa cadaabi annaar iyo naarta cadaabteeda ilaahu ka ilaali wa anta ahlu lwafaa'i waalxaq adigu waxaad tahay oofinta kii u ehelkahaa baad tahay iyo walxaqi xaqa kii u ehelkaha iyo cadaaladda kii u ehelka ahaa ayaa tahay fakfir lahu ilaah u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso innaka anta alghafuuru araxiim adigu waxaa tahay kii dembidhaafka badnaaya naxariista badnaaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah baa soo wariyey waana min xadiisi waasilati bn alasqac weeyaan marka xadiiskuna waa saxiix sheekh albaanina waa saxiixiyey marka waxaa laga qaadanayaa in marka waxaw loo duceeyo marka loo ducaynayana in la magacaabi karo magaciisii magaca aabihii lagu sheegi karo ina fulaan bna fulaan halkaasaa waxaa lagu bedelaya ruuxa haddii la garanayo magaciisa iyo magaca aabihii ayaa lagu bedelaya haddaanu markaa ruuxu garanayo magaciisana wuxuu markaa wasfiga ayuu ku kaaftoomaya ina hada almeyta ya yani meydkan ama shaksigan yani saasoo kale inuu yidhahdo marka waxaa loogu ducaynayaa fitnada qabriga iyo cadaabulqabriga labadaba inuu ilaahay ka ilaaliyo waxaa loogu tawasulayaa inuu dimada ilaahay ku sugan yahay xadhiggii magantiisana inuu ku jiro ilaahayna waa la ammaanayaa taasina waa min qabiili atawasul bisifaat illah yani adiga u ehel ah yani wafaaga iyo oofinta adiga u ehele ilah u dembi dhaaf fakfir lahu warxamhu inaka anta alhafuur araxiim xadiidka boqol iyo sagaaliyo konton wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi isagoo meyd u ducaynaya allaahumma ilaahayow cabduka wabnu amatik allaahumma ilaahayow yaa allaahu cabduka addoonkaagu wabnu amatika addoontaadu kii ay dhashay ixtaaja wuxuu u baahday ilaa raxmatika naxariistaadu u baahday wa anta haniyun can cadaabih adna khani baad ka tahay cadaabkiisa oo bimacnaa cadaabkiisa waxba ogama baahnid inaad cadaabto id ka kaaftoomo hani ka ah ayaa tahay in kaana muxsinan fasid fii xasanaatih ilaahayoo hadduu yahay mid samafalay waxaad kordhisaa xasanaadkiisa ilaahu kordhi wain kaana musii'an fatajaawaz canh ilaahu hadduu yahay mid xumaato falayna ilaahu xumaatadaa ka dhaaf oo ka cafi yacani waa duca loogu ducaynayo naxariis waxyaalaha loogu tawasullayana waxaa ka mida haninimada ilaahay inuu ilaahay hani yahay iyo baahida markaa addoonkani baahan yahay allaahumma baana lagu bilaabay isimkaana waxaa loo isticmaalaa marka siiqada laga dhigo oo miimkaa shidan lala xidhiidhiyo duca keliyumbaa loo isticmaalaa wakhti aan duca ahayn lama isticmaalo oo allaahumma lama yidhahde allahu baa la yidhahdaa xadiidka waxaa soo wariyey xaakim ayaa soo wariyey waanu saxiixiyey tabaraani kabiirku ku soo wariyey min xadiisi yaziid ibni cabdillaahi bni rukaana xadiis kale ku dhow waxaa laga soo wariyey abu hureyra ayaa laga soo wariyey marka xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye loo duceeyo ruuxii hadduu muslimba yahay walow hadduu doono faasiqba ha ahaado in loo ducaynayo ya in kaana muxsinan fazid fii ixsaani riwaayaadka qaarkood fii ixsaani baa kuso aroortay tanna waxaa ku timi fazid fii xasanaatih ilahu hadduu samafalay xasanaadkiisa u kordhi ixsaankiisa usii kordhi hadduu xumaato falayna ilahu ka dhaaf cidda jannada gelaysaa inay xumaato ka wada marhantahy maaha ya waatay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen badanka ahlu jannuhu waa cid dembiya leh ayaa jannada u badan cidda jannada gashaa cidda dembi ka marhani uma badna ee waxaa u badan cidda dunuub leh badankoodu waa cidda naftooda dulmiday oo macaasi iyo dunuub ku dulmiday laakiin tawxiidkii haysata uma awrahna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimu linafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum saabiqu bilkhayraati biidn illaah dadkii kitaabka la dhexal siiyey ilaahay wuxuu u qaybiye doortay dadku doortay ee kitaabkiisa dhexal siiyey oo islaamnimada u doortay kitaabka qur'aankana dhexal siiyey oo ahlulqur'aan ka yeelay wuxuu ilaahay u qaybiyey saddex qaybood fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati waxaa ka mid a mid naftiisa dulmiyey oo ku tacadiyey waxaa kaloo ka mida mid dhexdhexaystay waxaa kaloo ka mid a mid khayraadka u dheereeyey kee lagu bilaabay ka nafta dulmiyaa loogu hormariyey culammadu waxay yidhaahdeen daalimku isagaa ugu hooseeyey xagga daraja ahaane maxaa isaga loo hormariyey saabiqiintana loo dibdhiga ya bacdu ahlicilmi waxaa waxaa loo hormariyey likasratih farabadnida uu isagu fara badan yahay waayo saabiqiintii muqtasidiintuba waa yaryihiin marka daalimiinta loo eego bacdi kale culammada ka midi waxay dhahen waxaa loo hormariyey lianlaa yaqnata min raxmat illaah si uga quusan naxariista ilaahay maxaa saabiqa loo dambaysiyey bacdu ahlicilmi waxaa loo dambaysiyey liqilati yaraanshaha uu yar yahay daraaddeed baa saabiqiinta loo dibdhigay oo tiradoodu ma badna saabiqiintu waa yaryihi culamada qaarna waxay yidhahdeen waxaa saabiqiinta loo dibdhigay lianlaa yucjaba bicamalihi si aanu isu cajabin firada xagga dambe ka qabso ya fiirada xagga dambe ka soo qabso marka agsarka ahlu jannuhu waa qaybtaa hore fa minhum daalimu linafsi agsarku waa saas marka hadduu faasiq yahay oo ruuxii caasi yahay laakiin muslim yahay war waa kii faasiq ahaa inaga daa waxba u ducayn maynaha o u ducee ya mar haddii asalkii islaamnimo u sugan tahay khayrkama madhna waa in loo duceeya waxaa kaloo laga qaadanaya ducadii in shardi la gelin karo in kaana muxsinan fazid fii ixsaanih wain kaana musii'an fatajaawaz canhu shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa eh, waxaa xoogaa yare ishkaal gelisay dadka qaarkood oo lagu tukanayo inay dhici karto inay munaafiqiin yihiin yani markaa waxaweyn eh, dad fara badanna xumaantii ay ku badatay marka armaaba kaniyo lagu tukanayaa munaafiq uu yahay ishkaal noocaasasoo gale dabeedna wuu seexday wuu riyooday waxaan filayaa inuu riyadu ku saabsanay nebiga inuu ku riyooday wuu riyooday waxaa lagu yidhi calayka bishardi ya axmedu shardiga laazim axmedow ilaahu hadduu muumin yahay u dambi dhaaf ou tawxiid ku dhintay ahlu tawxiidka yahay calayka bishardi ya axmedu waxaan filayaa waxaa la yidhi waxaa la yidhi nebiga ayuu ku riyooday dabeedna saasuu ku yidhi waa yahay baabka lix iyo kontonaad oo kitaabka ka mida ah, adducaau lilfaradi fi asalaati calayh ducada loo duceeyo lilfaradi ilmaha sakiira oo yaraan ku dhinta ducada loo ducaynayo fi asalaati calayhi tukashada lagu tukanaayo gudaheeda loogu ducaynayo ayaa lagaga hadlaya yacnii ruux kasta oo dhinta waxaa waajiba in salaadda lagu tukado ayaa waajiba cid kasta oo markaa muslim ah oo dhimata waxaa u waajibay in salaadda lagu tukado shakhsi kasta oo muslim ah oo dhintay waxaa u waajibaya in salaadda lagu tukadaa waajibaysa shardina uma aha wujuubka ay waajibayso inuu qaan gaadhaa shardi uma aha sida jamaahiirta culammadu qabaan bale culamada qaarkood waxay dhahen waa ijmaac oo shakhsi kasta oo noolaa oo dhintay hama noqdo mid markaa noolal ku soo dhacay dabeedna markuu istihlaal sameeyey oo calaamaadkii nolosha lagu arkay dabada e dhintay haba noqdee waxa u waajibaya in lagu tukado daa'ifo yar oo culammada ka mid a ah waxay ku tageen haddii uu markaa sabi yahay inayn markaa waajib ahayn ay sunna mu'akada tahay waxaanay deliishadaan xadiiska ku soo arooray inankii yaraaya sakiiray ee nebigu dhalay calayhi asalaatu wasalaam ee la odhan jiray ibraahim ee maariyata alqibtiya ay u dhashay waxaa ku soo aroortay axaadiista inaan markaa lagu tukan waxaanu jiray dhowr iyo toban bilood buu jiray marka taasay culammada qaarkood ay qabsadaan oo ay yidhahdaan waajib ma aha ilmaha yar hadduu saqiiro in lagu tukado laakiin ma diidan iyaguna inay markaa tukashada lagu tukanayaa inay afdal tahay oo cala alaqali sunno noqonayso taas iyadaa ma diidana marka alfarad faradku waa ka hormara ee ceelalyada ah xoolaha marka la waraabinayo shakhsiga ka soo horeeya xoolaha ee ceelka sii tegaya ee weelka u sii diyaarinaya waxa lagu waraabinayo iyo qalabka ayaa waxaa la yidhaahdaa farad baa la yidhahdaa marka ilmaha yar ee sakiira sidaasaa farad loogu magacaabay allahuma ajcalhu lana faradan wa salafan wa ajran axaadiistana waa ku arki doonnaa inay ku timi in sha allah allahuma acidhu min cadaabi alqabr waa ahar weeye xadiis marfuuca ma aha abu hurayra ayaa radia allaahu canhu wa ardaah ilmo sabiya oo uu ku tukanayey waan wax dembiya samaynin ayuu ducadan ugu duceeyey saciid ibnu musayib wuxu uhi sallaytu waraa'a abi hurayrata calaa sabiyin lam yacmal khati'atan qatu fasamictuhu yaquul allaahumma acidhu min cadaabi alqabr saciid ibnu musayib waxa yidhi waxaan ku tukaday abu hureyre dabadiisaan ku tukaday oo bimacnaa isagoo imaam ii ah oo aan salaadda ku xidhay ayaan ku tukaday ilmo sabiya ayaan markaa ku tukannay iyadoo abu hureyrena tujinayo ilmahaa sabiga ah oo lam yacmal khati'atan qad wax dembiya marnaba aan samayn culammadu waxay waa sifa kaashifa oo dembi weligii ma samayn marka la yidhi waa sabi ayaa la garanayaa inaanu markaa wax dembiya samayn sabigii waa marfuucu lqalam rufica alqalamu can alaaa can asabiyi xataa yaxtalim qalinkii waa laga kor qaaday oo waxba loo qori maayo dembi ah wax dembiya loo qori maayo sabigii ilaa uu ka qaan gaadhay marka waxaan maqlay buu ihi saciid ibnu musayib isagoo abu horeyra ugu ducaynaya allaahumma acidhu min cadaabi alqabr ilaahayow ilmahan ka badbaadi cadaabalqabriga ka badbaadi oo qabriga ha ku cadaabin ee cadaabulqabriga ka badbaadi aarkana waxaa soo wariyey maalik ayaa ku soo wariyey muwaa'ah ayuu ku soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey ibn abi shayba fi lmusanaf waxaa kaloo soo wariyey bayhaqi fi sunan kubra waxaana aarka saxiixiyey sheekh albani oo wuxuu ihi waa saxiix waxaa kaloo saxiixiyey labada arnauud ayaa iyaguna saxiixiyey waxaa isweydiin leh ilmaha yar ee sabiga ah sababta ugu duceeyey abu hurayra ilaahu cadaabulqabriga ka badbaadi waa maxay miyaa ubadka yarar ee sakhiira ay dhici kartaa in cadaabulqabri la cadaabo masaladaas waa masala mushkila ahlucilmigu sida markaa loo tawjiihinayo ama lagaga jawaabayo awjuh kala duwan bay sheegeen sheikha baaji la yidhahdaa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa abu hurayra inuu ictiqaaday arrinuu nebiga ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam oo ku saabsan cadaabuqabrigu inuu caam yahay oo mid yar iyo mid weynba cadaabuqabri in la cadaabaa ay dhici karto culamo badan baa soo naqliyey hadalkaa baaji oo iyaguna markaa ma radin ibnu cabdilbar isaguna wuxuu yidhi cadaabulqabrigu waa ka duwan yahay fitnada qabriga waxaana u shaahida fayakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa cidduu doonuu ilaahay u dhaafaa ciduu doonana ilaahay waa cadaabaa marka cadaabkii ilaahay mashii'adaa lagu xidhay iyo doonista ilaahayna hadduu cadaabo dadkoo dhan hadduu cadaabo wuxuu cadaabayaa isagaan dulmiyin buu cadaabayaa halkaa wuxuu ku ishaaraya ama ku tilmaamaya xadiis soo arooray oo sheegaya low cadaba allahu ahla samaawaati wa ahla ardihi lacadabahum wa huwa hayru daalimin lahum ilaahay wax alle waxa cirka jooga iyo wax alle waxa dhulka jooga kulligood hadduu wada cadaabi lahaa ma dhacayso inuu cadaabe fardan wa taqdiiran wuxuu cadaabi lahaa isagaan dulmiyin laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay waatuu aayadda ku yidhi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun sidaana ibnu cabdilbar ayaa markaa tilmaamay naxwa haada culamo badanna waa soo rareen markay aharkan sharxayaan bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen cadaabulqabriga loogama jeedo xadiidkan laftiisa loogama jeedo cuquubadii lagama tilmaamaayo waa cadaab ciqaab ah muraadku ma aha su'aalna ma aha oo fitno qabriga lagu imtixaanayo wax lagu su'aalayana ma aha ee wuxuu noqonayaa in looga jeedo cadaabulqabriga xanuunsad uu ku xanuunsanayo hammiga iyo hamiga iyo murugada iyo cidhiidhiga qabriga wax daqdatulqabri la yidhaahdaa jirtaa waa aan cadaabulqabrigii ahayn oo ruuxa marka qabriga la dhigo isla marka ugu horraysa qabrigu waa yaro gujinayaa ina lilqabri dagdatan low najaa minha axadun lanajaa sacdu bnu mucaad waata xadiis ku soo aroortay qabrigu wuxuu leeyahay gujuu leeyahay gujo yar buu leeyahay gujadaa haddii cidi ka badbaadi lahayd sacdu bnu mucaad baa ka badbaadi lahaa markaa gujadaa yar ayaa markaas soo gelaysa culammada qaar baa waxay idhahaan gujadaasi waxa weeyaan ciiddu waxay inooga dhigantahay hooyoo hooyo kale inooga dhigantahay tahay oo aadam waxaa laga abuuray ciid baa laga abuuray hooyaduna ilmaheeda markay weydo oo dabeedna mar dambe marka ay hesho yacnii ilmihii way qaaddaayoo saasay ugu dhejisaa laabteeda ilmaha intay qaadday laabteeda ku dhejisaa marka waa laab ku dhejintii oo kale bacdi culammada ka mida ah dakdatulqabriga sidaa u fasiray calaa kulli xaal dakdatulqabrigaasi dadka qaar waa ku darnaanaysaa ilaa feedhuhu isdhaafaan qaarna waxay noqonaysaa un qabasho yar oo aan markaa heerkaa gaadhsiisnayn marka culamada qaar waxay yidhaahdeen cadaabulqabriga hadda waxaa looga jeedaa dakdatulqabrigii iyo murugadii iyo hamigii iyo hammigii waxyaalaha inuu ku xanuunsanaayo yani markaa alam iyo xanuun ka dareemaayo sidaana waxaa soo roray suyuudi baa ku soo roray tanwiir alxawaaliga kitaabka uu ku sharxay muwaaa malik culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ducada lagu ducaynayo cadaabulqabri in laga badbaadiyaa ma sheegayso in cadaabulqabri inuu ku dhaco inay markaa waxa weeye qaarkood inuu ku dhaco cadaabulqabri inay dhacayso maha ee shay aan dhacaynba waa laga ducaystaa siduu nebiga ama ambiyadu ay ugu ducaysan jireen inuu ilaahay dembiyadooda dhaafo oo cadaabta inuu ilaahay ka badbaadiyo ay ugu ducaysan jireen walaa tukhzinii yowma yubcauun nebi ibraahim muxuu ku ducaystay ilaahu hay dullaynin maalinta laysa soo saaraya hay dullayn dee nebi nebiyada ilaahay ka mida calayhim asalaatu wassalaamna in la dulleeyaa ma dhici karto haddana waa ku ducaysanaya nebi ibraahim wakadalika nebiyada kalena waa ku ducaysanaya ilahay cadaabka inuu ka badbaadiyo dulliga maalintaa inuu ka badbaadiyo yacni waa ku ducaysanayeen ducada lagu ducaysanaya ma sheegayso shaygu inuu dhacayo sheegi mayso ee ruuxa haddii markaa aan la cadaabayn ducadii darajaa loogu kordhinayaa oo wax kale loogu beddelayaa marka waxa fiican in lagu xambaaro in looga jeedo ama mujaradalamka in looga jeedo hamiga iyo hamiga iyo murugada iyo daqdisdulqabriga ama in looga jeedo shay aan dhacaynin ayaa lagu ducaysanayaa inayna dhicin oo cadaabulqabri ah markaa dadkana waxaa loogu bedelayaa kuwa cadaabka aan iyagu mutaysanin oo sabab lagu cadaabo aan la iman xasanaad kalea loogu bedelayaa ducadaas wejigaa dambe ayaana fiican waxaynu soo sheegnay afar weji marka marba hadduu saxaabigu ugu duceeyey in loogu duceeyaa marka ishkaal male laakiin waxay u badanaysaa ducadu oo laguba kaaftoomi karaana in marka waxa weeye loo duceeyo waalidadii waalidadii in loo duceeyo haddii marka rafcu darajaadka iyo jannada markaysagaas darajadiisa in sare loo qaado iyo wax la mida loogu duceeyo oo loogu darana way fiican tahay asar kale waxaa laga soo wariyey muhiiratu bnu shucba laga soo wariyey muhiiratu bnu shucba wuxuu yidhi asiqdu yusallaa calayhi wa yudcaa liwaalidayhi bilmakfirati waalraxma ilmaha yar ee dhiciska muqiiratu bnu shucba odhanaya waa lagu tukanayaa waana loo ducaynayaa labadiisa waalido waxaa loogu ducaynayaa bilmakfirati waaraxma dembi dhaaf iyo naxariis baa loogu ducaynaya aarkaa waxaa loo soo wariyey mowquuf iyo marfuucba culammada qaarkood mawquufnimaday arjaxeen tabaraani baa wuxuu u soo wariyey mowquufnimo ayuu u soo wariyey daara qudrina wuxuu arjaxay mowqifnimadu arjaxo wuxuu yihi marfuucu ee saxiix maahae wuxuu ku raajix yahay oo sawaab ku yahay mowquufnimada waxaase soo wariyey isagoo marfuuca abu daawuud sunankiisa imaam axmed musnadkiisa abu daawuud atayaalisi kitaabkiisa musnadka ah musnadu tayaalisi waxaa soo wariyey bayhaqi sunan kubraha waxaa soo wariyey xaakim mustadragiisa ibnu xibbaan labadooduba waa saxiixiyeen isagoo marfuuca kadalika sheikhu alalbani isaguna waa saxiixiyey isagoo marfuuca waa xadiis nebi ah in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alsiqtu yusallaa calayhi wayudcaa liwaalidayhi bilmaqfirati waalraxma ilmaha dhiciska ah waa lagu tukanayaa waana loo ducaynayaa labadiisa waalid oo dembi dhaaf iyo naxariis baa loogu ducaynaya marka ducada xaggaasaa loo badinaya waa waadix taas waxaa laga qaadanayaa inaan tukashada lagu tukanayo shardi u ahayn istihlaal inuu la yimaado oo waxa weeye uu dhawaaqo ama ooyo ama calaamaadkii noloshu ay ka muuqdaan oo sawd ka soo baxo inaynay shardi u ahayn salaadda lagu tukanayo ha yeeshee markuu dhicis yahay waxay noqonaysaa sunne oo iyadu waajib ma aha in lagu tukadaa waajib ma aha mar haddii aanu markaa wax istihlaalaba samaynin oo nolol ku soo dhicin oo amaaraadkii noloshu aynay ka muuqan in lagu tukadaa waajib ma ahay waxay noqonaysaa sunna mu'akada ayay noqonaysaa wuxuu sheikhu yidhi raximahullah wain qaala allaahumma ajcalhu faratan wadukhran liwaalidayh hadduu yidhaahdo ka ku tukanaya ilmihii yaraa sabiga ahaa allaahumma ilaahayow ijcalhu ka yeel faratan mid ceelalya oo ka horreeya oo ka sii hormara ka yeel wadukhran liwaalidayhi mid kayd u ah labadiisa waalidna ilaahu ka yeel wa shafiican mujaaban mid shafeeco qaado shafeecadiisa la aqbalo ilaahu ka yeel hadduu ku duceeyo allaahumma ilaahay haqil bihi ku cuslee mawaasiinahumaa labadiisa waalid miisaanka xasanaadkoodana mid culus kaga yeel oo sabirka ilmahan ay ku sabreen dhimashadu ka dhintay ajar weyn ka sii oo miisaankoodu ku cuslaado wa acdim bihi ujuurahumaa ilaahu weynee sababtiisa waxaad ku weynaysaa ujuurahumaa ajaradooda labadaa waalid ajarkoodana ku weynee ee sababta ilmahan waayitaanka ay waayeen ee dabeedna ku sabreen ee ixtisaabeen wa alxiqhu bisaalixi almu'miniin ilaahay ilmahan waxaad haleeshiisaa mu'miniinta kuwoodii wan wanaagsanaa ilaahu haleeshii oo jamacooda u gee wajcalhu ilaahw ka yeel ilmahan fii kafaalati ibraahiim nebi ibraahim kafeelaqaadkiisa mid ku sugan ka yeel waqihii ilaahw ka dhowr biraxmatika naxariistaada sababteeda waxaad ka dhowrtahay oo ka ilaalisaa cadaab aljaxiim cadaabta jaxiima ilaahw ka ilaali sababta naxariistaadana kaga ilaali waa tawasul lagu tawasulaayo ilaahay naxariistiisa oo sifadiisi ah ilaahay lagu baryaya waa min baabi tawasul bisifaat illaah waabdilhu ilaah ugu beddel daaran khayran min daarih daar ka wanaagsan daartiisii ilaah ugu beddel wa ahlan ehel ugu beddel ehelkaasoo khayran min ahlih ka wanaagsan ehelkiisa allaahumma ilaahayow ikfir liaslaafina ikfir u dembi dhaaf liaslaafina kuwii naga hormaray ee horreeyey ee waalidadayadii iyo markaa waxaa ilah u dembi dhaaf dadkii naga horreeyey mu'miniinta ahaa ee hortaaya dhintay ilaah u dembi dhaaf wa afraadina kuwii faradyada noo ahaa oo iyaguna naga hormaray oo ubadka markaa yaryaryo ay ka mid yihiin asakiiray ay ka mid yihiin ilah u dembi dhaaf waman sabaqanaa biliimaan ciddii iimaanka nooga hormartayna ilah u dembi dhaaf hadduu sidaa ku duceeyana fa xasanun waa wanaagsan tahay waa shay wanaagsan ducadan labaad ee inoo qoray xadiis nebi kuma soo aroorin calayhi asalaatu wasalaam asar saxaabada ka sugan oo ku soo aroorayna ma jiro laakiin culammada qaarkood baa ducadan isku hagaajiyey oo yidhi sidaa haddii lagu duceeyo way fiican tahay markaa dabeedna culamo badan baa kala qaadatay alimaamu nawowina kutubtiisa qaarkood buu ku soo arooriyey wa wakadalika sheekh ibnu baaz isaguna waa soo naqlinaya marka culammada mutaakhiriinta qaar badan baa ducadan oo kale sheegay khaasatan kutubulfiqhiga ku soo arooriyey marka ducadan in lagu duceeyaa dhibaato male waana duca markaa ilmihii iyo labada waalidba camimaysa wey ubadkaa yaridha dhinta ee sakiira hadday yihiin awlaad muslimiinta ka sakiirtay ay yihiin waxay gelayaan jannada oo waa ahlu janna jannaday gelayaanoo waa ahlu janna weeye waxaa aad u khilaaf badan ubadka sakiira ee gaaladu ay dhashay ee dabeedna sakiira culammadu aqwaal badan bay taa ka yidhaahdaan aad baana laysugu khilaafaa waxa iyagana ugu roon laba qowl baa ugu roon waxa laga yidhi awlaadda mushrikiinta ee saqiirtay labada qowl waxay yihiin qowl odhanaayo jannaday gelayaan oo isagu mid sii kala baxaayo oo qaar ay leeyihiin waxa weeye waa dhallinyarada iyo marka waxa weeye inamada ka shaqaynaya ahlu jannaha u shaqaynaya wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun marka ubadkaa shaqaynaya waa awlaadulmushrikiin bay yidhaahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen iyagaaba oo loo nicmaynaya aalu jannaha loo nicmaynaya ka mid yihiin qowlkaasi labadaa faraar buu yeeshay marka kay doontaba ha noqotee in markaa la yahaa jannaday gelayaan ama ha shaqaynayaan ama kuwa loo shaqaynaya ha ka mid noqdaane iyo qowl labaadoo odhanaya maya waa la imtixaanayaa oo qiyaamada bannaankeeda iyagoo jooga dadka la imtixaanayay ka mid yihiin ee lagu odhanayo dabkaa gala hadday galaan qabow baa looga dhigayaa waana badbaadayaan markaasaana janno la gelinayaan hadday diidaan oo ka dhaga adaygaan oo yidhaahdaan ilaahayow dab maxaanu ku gallaa dabka waxa weeye ma dabku waa kaanu kaaga cabanaynay oo ay diidaan dabkii inay galaanna markaasaa naarta la gelinayaa culammada qaarkood madhabka ahlu sunna waxay u nisbeeyeenba in markaa ay qabaan imtixaanka inay qabaan laakiin xagga adilada haddii aad eegto waxaa arjax iyadana sii ah in markaa jannada ay gelayaan waayo axaadiista waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sheegay ubadka mushrikiinta in ibraahim ay la joogaan jannadana ay gelayaan xadiis bukhaariga ku yimi baa saa sheegaayo tilmaamaya marka xagga daliil ahaantaasaa taasaa ilaa toban qowlna masalada waa ku sugan tahay ubadka mushrikiinta ama gaalada ee saqiirtay ha yeeshee ubadka muslimiinta ee saqiiray khilaaf muctabaroo ku sugani ma jira bay yidhaahdeen culammadu inay jannada gelayaan qowl iska shaada mooyaane wax markaa khilaafa muctabari kuma sugna ee culammada waa inay ku ijmaacsan yihin bay ahlucilmiga qaarkood soo naqliyeen inay jannada gelayaan marka calaa kulli xaal ducadii waxaa loo badinaya xagga labada waalid inuu ilaahay uga dhigo qaar u shafeeco qaada qaar marka ka sii horeeya ajarka in loogu weyneeyo iyo waxyaalaha la midka xadiiska boqol iyo koob iyo lixdan allaahuma ajcalhu lana faratan wa salafan wa ajraa asarkanna waxaa laga soo wariyey xasanulbasri baa laga soo wariyey ama xasanulbisri waxaan filayaa bacda hoosdhig iyo kordhig labadaba waa sheegi jireen inkastoo bacdi ay u badiyaan in markaa la hoos dhigo xasanulbisri ayaa laga soo wariyey asarkan wuxuu ahaan jiray marka ilma dhinto oo u ducaynaayo faatixaduu ku akhrin jiray marka hore kadibna wuxuu ugu ducayn jiray allahuma ajcalhu lanaa faradan wa salafa allaahuma ajcalhu lanaa faradan ilaah waxaad nooga yeeshaa faradan mid ceelalyo oo naga hormara nooga yeel wa salafan mid naga horeeyo ilaahu nooga yeel wa ajran ajarna ilaahu nooga yeel ajarna ilaahu nooga yeel asarka waxaa soo wariyey imaamu albukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey isagoo mucallaqoo majsuum ah oo siiqada u jasminayo qaala alxasan uu leeyahy waxaa kaloo soo wariyey cabdirazaaq ayaa musanafkiisa ku soo wariyey marka asarkani waa saxiix oo waa ka sugan yahay xasanulbisri waxaanay culammadu yidhaahdaan haddii uu marka xadiiska ama asarku mucallaq yahay oo bukhaari mucallaqnimo u soo wariyo fa huwa saxiixun ilaa man callaqa canhu hadduu majzuum yahay siiqo jasmiyana hadduu ku soo wariyo aanu tamriid gelin tamriidku waa maxay yani xukiya ama qiila ama ruwiya siiqo mabniyu lilmajhuula inuu ka dhigo oo faacilkii la sheegin taasaa siiqatu tamriid la yidhahdaa waa siiqo cudurayna kaannahu waxa inaan la hubin bay u badan tahay marka siiqo jasmiya oo go'an hadduu ku sheego hebel wuxuu yidhi qaala alxasanu maalan fa huwa saxiixun cindahu ilaa man callaqa canhu bukhaari ciddaa uu xadiiskaa ka calliqay ou mucallaqnimo kaga soo wariyey siiqada jasmiga ah ama asarkaa uu ka calliqay oo mucallaqnimo uga soo wariyey yani uu ka sheegay sidaasuu yidhi inay ka asaxdaa lagu xambaaraya way ka sugan tahay marka xasanna waa ka calliqay si mucallaqu uga soo wariyey isagoo majzuum ah marka waxay ku tusinaysaa inuu sidaa ugu ducayn jiray ayay ku tusinaysaa marka taasna iyaduna saas weeye marka ducada caynkaasaa lagu ducaynay salaatuljanaazaha marka lagu tukanayo ilaaba ilaa waa in lagu akhriyaa faatixo qowl shaadaa odhanaya faatixada waa laga tegi karaa laakiin qowlkaasi qowl muctabara maaha waayo daliilkay khilaafsan tahay sunnadu waxay ku saarartay faatixa in lagu akhrinayo ilaa saxaabada qaarkood sare u qaadeen faatixada si ay dadka u maqashiyaan waata kale waa salaad yani salaad kastaaan faatixa lagu akhrinna asixi mayso kulu salaatin lam tuqra' fiiha faatixat lkitaabi fahiya khidaaj laa salaata ila biummi lkitaab axaadiis kala duwan baa ku timi oo tilmaamaysa salaadii ma jirto haddaan faatixat lkitaab lagu akhriyin salaaddaasi ma jirto iyo salaad kastaan faatixada lagu akhriyini waa mid markaa naaqisa oo dhantaalan weeye markaa saas aawadeed faatixada marnaba lagama tegi karo ducaau tacziya waa baabka toddoba iyo kontonaad wuxuu ku saabsan yahay ducaau tacziya taczida ducadeeda taczi markaa loo tacsiyadeynayo cid maxaa loogu tacsiyeynaya maxaa lagu odhanayaa xadiidka boqol iyo labiyo lixdan ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama ina lilaahi maa ahad ilaahay waxaa u sugnaaday wuxuu qaatay wuxuu qaatay isagaa iskale walahu maa actaa waxaana u sugnaatay wuxuu bixiyey wa kullu shayin cindahu biajalin musamma shay waliba ilaahay agtiisa wuxuu ku sugan yahay biajalin musammaa muddo ilaahay agtiisa ka magacaaban buu ku sugan yahay oo wakhtigii ilaahay u qoray ma dhaafayo kamana horraynaayo kamana dambaynaayo faltasbir ha sabirto waltaxtasib ajarkana ha niyeysato xadiidkani wuxuu ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inanuu dhalay ayaa ilma ka xanuunsaday ilmihii bay waxay aragtay inuu sakaraadayo oo naftu iska gurayso markaasay cid nebiga u soo diratay calayhi salaatu wasalaam markaase waxay tidhi noo kaalay ilma iga liito oo markaa hadda dee waxa weeye eh, nafbaxaye ii kaalay riwaayadka qaarkood waxay sheegaysaa inay tii wuu dhintay ee ii kaalay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam eh, sidan ayuu ku yidhi marka ha sabirto ajarna ha niyaysato ilaahay wuxuu qaatayna isagaale wuxuu bixiyena isagaale wax walibana agtiisa muddo magacaaban bay ku leeyihiin oo aynay dhaafaynin ee eh, ha sabirto ajarna ha niyooto sidii baa loogu jawaab celiyey mar labaad bay ku soo celisay iyadoo ku adkaynaysa inuu u yimaado markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggeedii u kacay waa u tegey ilmihii baa markaa waxawan u arkay iyadoo markaa nafti iska gurayso oo markaa sidii u haraaryoonayo oo sidii markaa qarbad markaa dhiman oo kale aan buuxin sidiisa u dhaqdhaqaaqay markaa sidaas yadaba inanta soo dalabtayna sida riwaayaadka qaar ku soo aroortay waxay ahayd inantiisii zaynab bay ahayd qaar baa waxay yidhaahdeen ilmaha saqiirayay inan buu ahaayo inan ay dhashay ayay ahayd zaynab ay dhashay la odhan jiray maymuuna laakiin wejigaasi saxiix maa wejigaasi saxiix maa inanta ay sheegayaanna way weynaatay oo way kacaantay ee may saqiirin gabaa la markii dambe marka taas ma ahayn inan inay ahayd baa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay qaar baa waxay yidhi wuxuu ahaa qaar baa waxay yidhahdeen waxaa la odhan jiray caliyu bna abilcaas ayaa inankaa yara sakiirin la odhan jiray allahu aclam almuhim xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim tacsiyada wax ku soo arooray waxaa ugu xoog badan xadiiskaas ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama dabeedna sabirka iyo ixtisaabka la amro taasaa ugu markaa ugu mudan wax ku soo arooray wa in qaala hadduu yidhaahdo acdama allaahu ajrak ilaahay ajarkaaga ha weyneeyo wa axsana cazaa'ak ilaahay sabirsiintaadana ha wanaajiyo wagafara limayitik ilaahay maydkaagana ha u dembi dhaafo fa xasanan waa wanaagsan tahay intan dambe mashaaikhda qaarkood baa yidhi ee mid waxaweye xadiis nebi ku timi oo ku asaxday maaha marka waa duco iyo sabirsiin acdam allaahu ajarak ajarkaaga ilaah ha weyneeyo wa axsana cazaa'ak sabirsiintaada iyo tacziyadaadana ilaahay ha wanaajiyo maydkaagana ha u dembi dhaafo marka marka la tacziyeynayo ducadii meydkana culammada qaarkood siday istixbaabeen way ku dareen marka hadduu sidaa yidhaahdana waa fiican tahay laakiin maadaama nebiga sala allahu alay wasalam aan laga haynin lafdigaas ma odhan waa sunne insaa la yidhaahdaa ee wuxuu yidhi waa fiican tahay waayo waxyaalihii la odhanaayey ayuunbay ka mid tahay khusuuskeedana fadli gaaro ku soo arooray ma jiro waxayna culammadu yidhahdeen tacsiyadu waxay ku sugnaanaysaa wax kastoo qofkii sabir ku xambaaraya una calool qubaynaya lafdigu doonoba ha ahaadee ayuu ku sugnaanaya tanna kuwaasay ka mid tahay tacaabiir kale uu ku sabirsiinaayo oo qofkii sabir ku xambaaraya sabirkii markaa iyo niyaddii u dhisaya u ducaynaya meydkii u ducaynaya yani wax kastaoo sidaa tilmaamaa tacziye waa noqonayaan adducaau cinda idkhaali lmayiti alqabra goorta loo tacziyeynayo aan ku sii daro halkaa goorta loo tacziyeynaya waa inta geeridu cusub tahay Eh, haddii markaa wakhtigu dheeraado zaman badani ka soo wareego wakhtigii tacsiyadu waa dhacday fuqaha badani waxay ku xadidaan saddex maalmood gudahood marka uu qofku dhinto tacsiyadii waxaa la samaynayaa bay yidhaahdeen saddex maalmood gudahood baa la samaynaya haddii ay dhaafto saddexdaa maalmood wakhtigii tacsiyadu waa dhammaatay bacdii culammada ka midna waxay ahaen saddexda deliil gaaroo ku soo arooray ma hayno maadaama daliil gaaroo ku soo arooray aynan haynin waxa la odhanayaa inta geeridu cusub tahay oo dhan qofkiina ay dhici karto murugadii waxyaalahaas inay ku baaqi tahay baabkii tacsiyadu way furantahay lakiin waxaa la isla ogol yahay wakhti dheeri hadduu ka soo wareego inaan markaa wakhtigaasi wakhti tacsiye aanu noqonayn kaannahu qofku marka waxa wuxuu iskaba ilaaway in marka muruga u cusboonaanayso la xasuusinayaba in la xasuusinayo saddexda inay ku xadidnayn culamada qaarkood waxay ka qaateen xadiidka sheegaaya jacfar markii uu istishaaday oo la dilay nebigu sala allahu aleyh wasalam reer jacfar wuxuu u tegey bacda halaas saddex habeen dabadood buu u tegey marka waxay ku tusinaysaa in waxa weeye saddexda gudaheeda inayna ku xadidnayn bay ku tusinaysaa baabka siddeed iyo kontonaad adducaau cinda idkhaali mayiti alqabra ducada lagu ducaysanayo marka meydka la gelinayo qabriga meydka marka qabriga la gelinayo maxaa lagu ducaysanayaa xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdan wuxuu sheegayaa in meydka marka qabriga la dhigaayo la odhanayo bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illaah bismi illaahi magaca ilaahay baanu ku dhigaynaa wa calaa sunnati rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam iyo sunnihii rasuulka ee xaalaan waafaqsannahaanu ku dhigayna kaannahu ducaa markaa uu u wado sheikhu oo uu leeyahay yani sunnada annagoo ku sugan andhigna oo kale markaa macnuhu dhacayo marka waxa weye calaa sabiili dikri baa kollay siiqad usoo aroortay laakiin sheikhu wuxuu u baabaystay duco ducuu u baabaystay laba lafdii oo kala duwan bayna ku soo aroortay bismi illaahi wa sunnati rasuuliillaah iyo bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam millada rasuulka ayaannu ku dhigaynaa xaalan waafaqsannahay waxaa kaloo lafdi kale la soo wariyey bilaahi in lagu ziyaadiyo baa riwaayaadka qaar ku soo arooray sida riwaayada axmed iyo tirmidi ay soo wariyeen waxay u soo wariyeen siqada ah bismi illaahi wabilaahi wacalaa millati rasuuli illaahi oo bilaahi lagu siyaadiyo oo lagu daroo lagu siyaadiyo iyadoo bilaahi ka maqantahayna waa jirtaaye waa la soo wariyey bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi kulli xaal intuba waa asaxeen oo waxa weeye waa sugan tahay sheekh albaanina waa saxiixinaya marka waxaa laga qaadanayaa marka meydka la dhigaayo in lagu dhigo bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ama bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sidaa in lagu dhigo dabeed markaasaa la gelinayaa xagga midig baa loo dhigayaa qibladaa loo jeedinaya isagoo midigtaana u jiifa baabka sagaaliyo kontonaad adducaau bacda dafni almeyit ducada lagu ducaysanayo marka meydka la aaso dabadii xadiiska boqol iyo afar iyo lixdan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam markii maydka inta la aasay laga faaruqay ayuu isdul taagay dabeedna wuxuu yidhi istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tathbiita fa innahu alaana yus'al walaalkiin ilaahay dembi dhaaf uga barya wasaluu lahu tathbiita inuu ilaahay sugana ilaahay uga baryo u weydiiya hadalka xaqa inuu ilaahay ku sugo fa fainahu alaana yus'al waayo haddaa la weydiinayaabaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiska sidaa ku soo aroray waxaa soo wariyay abu daawuud iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey nawowi waa taxsiiniyey albaanina waa saxiixiyey waana min xadiii abi hurayra cafwan waana min xadiii cumaan ibni cafaan waana min xadiii cumaan ibni cafaan ayaa soo wariyey cumaana bni cafaan asarka horeynu sheegnay xadiiska hore aynu sheegnay aan soo dhaafay man sheegin saxaabiga bismi illaahi wacalaa sunati rasuuli illaah xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo axmed iyo tirmidi alfaadda kala duwan ee milada iyo sunnada isku khilaafsan marka la ysku daro waxaana laga soo wariyey cabdulahi bni cumar ayaa laga soo wariyey xadiiskaa hore bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuli ama xadiiskan dambe ee istakfiruu liakhiikum wasalu lahu tabiita waxaa laga soo wariyey min xadiisi cuhmaana ibni cafaan marka sheekhu intii la odhanayey ayuu qoray xadiidkiina hoostuu ku qoray inta la odhanaya waa maxay allaahumma akfir lah ilaahayow u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow habbithu sug oo hadalka xaqa ah ku sug saasuu ku ducaynaya sidaas ayuu ku ducaynaya oo maydka ugu ducaynaya waxaana sunnaa qof waliba gaarkiisa inuu u duceeyaa sunna ah in waxa weeye qof markaa uu duceeyo oo dadku aamiin ka daba yidhaahdaan sidaasi sunnada nebiga sala allahu alay wasalam ma waafaqsana nebiguna ma samayn laakiin sida sunnada nebigii waxay tahay inuu qof waliba gaarkiisa ugu duceeyo allahuma akfir lahu allahuma habitu allahuma habitu biqowli haabit allahuma akfir lahu allahuma akfir lahu si aynuugu duceeyo gaarkiisa mid waliba ayaa sunno ah goorta saa loogu ducaynayana waa marka la aasay laga faaruqo dabadeed waa kaa yidhi nebigu haddaa la weydiinaya calayhi salaatu wasalaam baabka lixdanaad ducaau ziyaarati lqubuur booqashada xabaalaha la booqanayo ducada lagu ducaynayo xadiiska boqol iyo shan iyo lixdan marka xabaalaha la booqdo waxaa lagu ducaynaya ducadan assalaamu calaykum ahla adiyaari min almu'miniina waalmuslimiin assalaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ku sugnaato ama assalaamu ay xifdu salaami ilaaha assalaam magiciisa la yidhaahdo waa allaahe ilaalintiisu calaykum korkiinna ha ku sugnaato ahla diyaari aya ahla diyaar guryahan kuwii u ehelka ahaayow min almu'miniina xaala muminiintihiin tihiin waalmuslimiina iyo xaala muslimiin tihiinba ilaalinta ilaahay korkiinna ha ku sugnaato labada weji waxaa fiican in assalaam lagu fasiro bimacna asalaama oo nabadgelyada ah iyo in assalaam lagu fasiro magacii ilaahay oo layahay min baabi xadfi mudaaf weeyi oo xifdu salaami baa macnuhu u dhacayaa labada weji waxa fiican wejiga dambe labadaa wejina waxay ku sugan yihiin salaam oo dhanba xataa salaamta marka la salaamayo assalaamu calayk ama assalaamu calaykum yani waxa labada weji waa ku sugan yihin wejiga arjixina waxay tahay in markaa salaam magacii ilaahay lagu fasiro waatii xadiis ay ku soo aroortay assalaamu ismun min asmaa illaahi wadacahu fi lardi faabshuhu baynakum assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mid a oo ilaahay dhexdiinna dhigay fa afshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya dhexdiina ku faafiya marka assalaamu calaykum ay xifdu salaami ilaah asalaam ilaalintiisu calaykum calaykum korkiinna ha ku sugnaato ahla diyaari ay ya ahla diyaar guryahan kuwii u ehelkahaayow guryahan waxaa loo jeedaa xabaalaha xabaalaha loo jeeda min almu'miniina xaala muminiintihiin tihiin waalmuslimiina iyo xaalaa muslimiin ilaalinta ilaahay korkiinna ha ku sugnaato wa inna annagu in shaa allaahu hadduu ilaahay doono bikum laaxiquun idinka waa idinsoo haleeli doonnaa waa idinka daba imanaynaa wayarxamu allaahu almustaqdimiina mina walmustakhiriin wayarxamu allahu ilaahay ha u naxariisto almustaqdimiina mina kuwii naga hormaray iyo walmustakhiriina kuwa naga dambeeya labada qoloba ilahay ha u naxariisto as'alu allaha lana walakum alcaafiya as'alu allaha waa weydiisanayaa ilaahay lanaa nafaha iyagaan u weydiinaynaa uga baryaynaa walakum idinkana waa idinka baryaynaa alcaafiyata caafiyo inuu masaa'ibka iyo cadaabaha ilahay idinka dhowro dhammaanteedna inaga wada dhowro lafdi jamacna waa u soo oo saxiixa lafdiisa waa ugu sugan tahay nas'alu allaha lana walakum alcaafiya nas'alu waan weydiisanaynaa ducada caynkaasuu ku ducaynaya xadiidkan waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey iyo imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu maajah min xadiidi buraydata ibn alxusayb xadiiskii burayda ha yeeshe waxaa ku ziyaado ah inta waxa weeye calaamadda lagu xidhay wayarxamu allahu almustaqdimiina minna waalmusta'khiriin intaasi xadiiska burayde kama mid ahayn laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay oo imaam axmed iyo nasaa'i soo wariyeen xadiiska burayda intaa beddelkeeda inay ku sugnayd wa innaa in shaa allahu bikum la laaxiquun antum faradunaa wa naxnu lakum tabac as'alu allaha lana walakum alcaafiya ama nas'alu allaha lana walakum alcaafiya marka in kaleo la macno ah marka in kale oo ka ziyaado ah ayay halkaa ku jirtay riwaayaadka qaarkood xadiiska burayda antum faradunaa wa naxnu lakum tabac idinku waxaa tihiin kuwii naga horreeyey ceelalyada noo ahaa annaguna waa idindaba joognaa ziyaadadaasi duruqda qaarkood bay ku soo aroortay xadiiska burayda waana ansaxday sheekhu wuxuu soo qaatay in kaleoo xadiiskan aan ka mid ahayn oo xadiiska caaisha ku jiray caaisha markay xadiiskan soo warisay iyadu waxay u soo warisay in nebigu ku yidhi quulii waxaad tidhaahdaa assalaamu cala ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wayarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmusta'khiriin wa inna in shaa allahu bikum la laaxiquun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey can caaisha marka xadiiska caaisha intani ka mid ahay sheikhu waxa uu sameeyey talfiiq labaa markaa xadiisoo kala duwan inuu isdhex geliyey oo xadiidkaa kale qaybuu ka soo qaato xadiiska ku dhex daray wayarxamu allahu almustaqdimiina minna waalmustaakhiriin xadiidka caaishuu ka soo qaatay dabeedna waa ku ziyaadiyo kan waa ku daray marka waxaa fiican xadiis waliba sida u soo arooray in loo akhriyo ayaa markaa roon axaadiista kala duwan ee nebigu midba uu si u sheegay inaan laysku gurgurin mar hadday kale laba xadiis yihiin ee mid walba gaarkiisa loo akhriyo baa sii fiican marka siday ku fiicnayd waxay tahay xadiiska caaisha hadduu ka maarmi waaye gaar inuu u soo raro oo isagana u qoro isagoo dhammaystiran laakiin riwaayo xadiisku leeyahay hadday ziyaado sheegto in lagu dhex daraa fiican waxaa lagu xambaarayaa cidda ziyaadadan ka tagtay inay ilowday ziyaadada laakiin ka laba xadiis oo kala duwan waxay ka dhigan tahay laba dikri oo kala duwan marka marna taa la odhanayo marna taa la odhanayo sida ataxiyaadada kala duwan sida saliyada kala duwan sida istiftaaxyada kala duwan iyo wixii lamida xataa dee waxaa la mida kala duwan wejigan in laysku dhex gurana waa weji markaa culamada mutaakhiriinta qaarkood ay sameeyeen nawowi iyo inay markaa sameeyaan maalan ataxiyaadada saxaabada kala duwanee soo warisay bay zawaa'idda ay ka heleen mid walba ka kale ku dhex gureen markaasaa waxaa soo baxday siiqo dheer oo aan kuba imanba ayaa ka timi bacdu ahlicilmi taa waa naqdiyaan oo markaa shaykhulislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubihi waa radinaya wuxuu leeyahay marba mid in la yidhaahda fiican in laysku dhex gura maaha wakadalika xafid ibnu kasiir isaguna waa radinaya markuu fasirayo walcanhum lacnan kabiira ilaah waxaad nacdashaa nacdal weyn ayuu wuxuu odhanayaa kabiiran iyo kahiiran baa laba qira'a ah labadaba waa la akhriyey talfiiq lama samayn karo lama odhan karo wal canhum lacnan kabiiran kaiira bixujati qira'ada kale inay ku soo aroortay waayo waa kale laba qiraa'o qira'a walbax calaa xida gaarkeedaa loo akhrinaya saas si laeg adkaaraha la yskuma dhex gurayo sida aan qiraa'aadka la ysugu dhex gurayn ya baan adkaartan la ysu dhex gurayn dabeedna wuxuu soo qaadanayaa xadiiskii sheegayey allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira kabiiran baa riwaayo kusoo soo aroortay kabiiran iyo kasiiran waa laba riwaayo kala duwan nawowi waa ka yidhi waxa la odhanaya kabiiran kasiiran ya oo labadii waa la daraya sidaan halkan la ysugu darayn walcanhum lacnan kabiiran iyo kaiiran aan la darayn ayaan dikriganna kabiiran iyo kasiiran aan la ysugu darayn ayuu ibnu kasiir ku odhanaya fii tafsiirihi ayuu ku odhanaya tafsiirkiisa xadiisku wuxuu sheegayaa in loo ducaynayo amwaadii dhimatay ee muslimiinta ahayd in loo ducaynayo cid gaalaa in loo duceeyo eh, inuuma bannaana maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurba an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim marka in makfiro iyo raxmo loogu duceeyo cid markaa gaalnimo ku dhimatay inuuma bannaana bale waxaa soo aroortay xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaar qabri kastoo gaal oo aad soo martaba waxaad ugu bishaaraysaa naar xadiiskana culamada qaarkood waa quweeyeen saas aawadeed baa xadiiska waxaa ku sugan min almu'miniina waalmuslimiin marka cidda loo ducaynaya waa ahluliimaanka weyn waa ahlulislaamka weyn wa innaa in allahu bikum laaxiquun anagu waa idin soo haleeli doonnaa oo dadku inay dhimanayaan waa arrin la ogsoon yahay oo kollayba qaci ahe oo iska go'ane maxaa mashii'ada loogu xidhay xikmadda ku jirtaa waa maxay mashii'a in lagu xidho culamada qaarkood waxay yidhaahdeen mashiicadu waxay u dhacaysaa xaalka lagu haleelayo oo macnuhu wuxuu noqonayaa idin soo haleelaynaa iimaan annagoo ku sugan baanu idinsoo haleelaynaa insha allah ama waxaanu idinka soo haleelaynaa xagga marka waxa weeye yani markaa jannada iyo markaa darajaadkaanu insha allahu idinku soo haleelaynaa ama culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii geerida lafteeda laga tilmaamayana waxay u dhacaysaa zamanka la soo haleelaya mid la garanaya maaha marka xagga ictibaarka zamanka inaynu ogeyn goortay haleelayaan marka ayaanu insha allahu tacliiqa halkaasaa la geshay tacliiqa waxa laga gelinaya xagga zamanka ama waxaa laga gelinaya fii nafsi alqubuur oo meesha lagu aasayo ma ogaa marka waa idin soo haleelaynaa insha allahu bimacnaa xabaalahan in lagu aaso ayaa dee dhici karta marka arrinka ay ka shakisan yihiin waxay ku saabsan tahay xagga ama goortay dhimanayaan ama meesha lagu aasayo ama goortay dhimanayaan inay dhowdahay dheertahay ana kala ogeyn ictibaaraadkaasaa lagaga jawaabay waana dhacdaa shay muxaqaqa oo la hubo dhicitaankiisa in insha allahu tabarukan loo raaciyona waa dhacdaa culamada qaarna waa ku tawjiihiyeen tabaruk baa loo raaciyey mashiicada latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun marka shay muxaqaqa waa dhacdaa in allahu in la raaciyo wayarxamu allahu almustaqdimiina mina walmustaahiriin ilaahay dhammaanteen ha u naxariisto kuweenna hormariya kuweenna dambeeyaba nasalu allaha lana walakum alcaafiya nasalu allaha lana walakum alcaafiya marka isagiina waa ducaysanayaa ruuxii amwaaddiina waa u ducaynaya oo u samafalaya ziyaarada marka xabaalaha la booqanayana waxaa looga jeedaa saddex arrimood baa looga jeedaa ujeeddo afraad kuma jirto kow waxaa looga jeedaa inuu ruuxu maydka u samafalo u duceeyo waa looga jeedaa waa maqsad sharci ah laba waxaa kaloo looga jeedaa alixsaan ilaa nafsi naftiisa inuu ugu samafalaayo xasuusadka geerida uu xasuusanayo oo aakhiro inuu ku xasuusto waa looga jeedaa shayga saddexaad waxaa kaloo looga jeedaa inuu markaa waxa weye naftiisa ugu samafalo sunnada u raacayo wuxuu uga jeedayaa sunna raac kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha marka amarkii nebigu ku dhaqmaya waa itibaac lisunna taasina isagay dan u tahay sunnada inuu raaco fa innaha tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusinaysa waxa weeye waa in aakhira lagu xasuusto halkan aad ku dambayn doontaa maxaa kaa horeeya hadda aakhire inuu ku xasuusto ka warwaro aakhiro aakhire inuu ka warwaro aakhire ku xasuusto waa samafal naftiisa maydkiina wuxuu ugu samafalayaa duco wixii intaa ka soo hadhay xabaal in loo booqdaa oo ruuxu uga dan leeyahay ama inuu ka barakaysto ama ku dawaafo ama isku masaxo ama isaga tuugo ama uu yidhahdo ilaahay ii bari kullu daalika waxay tahay markaa waxaan bannaanay weeye laa asla laha fi sharci sharciga asal kuma leh wax banaana maaha qabriga in lagu dawaafa ma bannaana in laga barakaysta ma bannaana in iyaga wax la weydiistaa ma bannaana in la yidhahdo ilaahay noo barya xataa ma bannaana yacni waxaa laynoo sharciyeeyey xabaalaha marka la booqdo iyaga ilaahay in loo baryo ma iyaga camalkoodii waa xidhan yahay ya idaa maata alinsaanu inqaطa camaluhu ila min alaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah xadiiskii muslim saxiix ku soo wariyey aadamigu hadduu dhinto in badan waxay u soo naqliyaan oo mashaayikh fara badan kutubtooda ku dhacday oo xufaad waa weyn idaa maata bnu aadam laakiin kutubta usuusha ah idaa maata bnu aadam kuma taal cabdi ama insaan baa ku yaalla saxiix muslimna insaan bay ku soo aroortay idaa maata alinsaan kutubaha qaarkoodna idaa maata alcabdu baa ku soo aroortay waana siiqa caama lafdiguna waxa weeye waa kala caamsan yahay oo idaa maata bnu aadam haddii la yidhaahdo aadam wa xawaa ma soo gelayaan hadda maaragta idaa maata alinsaan bay ku soo aroortay ayu insaan buu noqonayaa camalkiisu waa go'ayaa saddex mooyaane ama sadaqa jaariye ah ama cilmi lagu intifaaco sharci ah ama cilmi lagu intifaacay ama ilmo wanaagsana uu soo duceeyey saddexdaa mooye wixii kale waa go'aya haddii la yidhahdo osowta soo aroortay in waxa weeye nebiyadu xabaalahooda ku tukanayaan waxaa la odhanayaa xadiiskaas yani waxa weye sixadiisa culammada qaarkood dee ishkaal bay geliyeen laakiin bacdu ahlicilmi waa saxiixiyeen ee markuu asaxay laftiisa camalkii laga sawaabinayey maaha bay culammadu yidhaahdeen ee waxa weye waa camal looga jeedo taladud iyo macaansi iyo ku raaxaysi ee camalkii ruuxa laga sawaabinaya noocaas maaha bay yidhahdeen nebiyadana kuma gaarahee waxaa soo aroortay mu'miniinta laftoodu inay ku tukanayaan qabrigooda xadiiskii wuxuu sheegaya ibnu xibbaan ee culamada qaarkood ay taxsiininayaan ibnu xibbaanna saxiixiyey waxa uu sheegayey marka malaa'igtu u yimaadaan ruuxa oo su'aalihii weydiiyaan oo su'aalihii ka jawaabo maydkii baa wuxuu ku odhanaya malaa'igtii idaaya haddaba aan tukade salaaddaa waxay yidhahdeen culammadu waa litaladud iyo macaansi iyo ku raaxaysi waxay la mid tahay sida waxa weeye ahlu jannuhu way yulhamuuna tasbiixa ka nafas tasbiixda in lagu ilhaaminayo sida neefta ay neefsanayaanoo kale ayaa lagu ilhaaminaya marka mana ah dee camal laga sawaabinayo maaha marka saas aawadeed waxyaalaha markaa dadku ay la yimaadeen xabaalihii ay tuugayaan ama wax weydiisanayaan ama noo shafeeco qaada ay odhanayaan ama ay baryayaan ama iyagaba marka ay odhanayaan kurubaadka naga qaado naga fayda yani waxyaalaha noocaas waxyaala abaatiila oo aan bannaanayn ziyaaradii sharciga ahaydna kama mid ahaa waxay noqonaysaa ziyaara bidciya ow ziyaara shirkiya ayay noqonaysaa ashyaadaasi marka in la sameeyo ma aha wakada markaysaa yani waxa loo qalayo yani dadka awliyada laga aaminsan yahay oo la doonaayo inay waxaweyaan kurbaadka ku faydaan ama xoolaha ku barakeeyaan ama wax la mida ashyaada noocaasoo dhami waa shay aan sharcan bannaanayn ilaahay baana dhib iyo dheef baa hantiya isaga in la baryo isaga la tuugo isaga wax la weydiisto weeye wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ducaau riix baabka koob iyo lixdanaad wuxuu ku saabsan yahay eh, dabaysha ducada laga ducaysanaayo ayuu ku saabsan yahay xadiiska boqol iyo lix iyo lixdan allaahumma inii as'aluka khayrahaa wa acuudu bika min shariha marka dabayshu ay soo dhacdo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu sunneeyey in lagu ducaysto ducadan oo la yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabayshani khayrkay leedahaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika min shariha waxaan kaa magan gelayaa sharkeeda ayaan kaa magan gelayaa yacnii khayrkeedaan ku weydiisanayaa sharkeedana waa kaa magan gelayaa xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i fi sunan alkubraa iyo ibnu maajah iyo imaam axmed iyo bukhaari fi aladabi almufrad abi hurayrana laga warinayaa waana xadiis saxiix ah sheekh albaani waa saxiixinaya marka dabayshii qaar waxaa lala soo diraa khayr qaarna waxaa lala soo marka wixii khayra ee lala soo dirayna ilaahay baa laga baryayaa wixii shar ee lala soo dirayna ilaahay baa laga magangeliya waxaa kaloo la mid a ah xadiiskan kale wuxuu kaloo nebigu uu marka odhan jiray allaahumma innii as'aluka khayrahaa marka dabayshu soo dhacdo wuxuu markaa sharciyeeyo sunneeyey in la yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii as'aluka khayrahaa anigu waxaan ku weydiisanayaa dabayshan khayrkeedaan ku weydiisanaya wixii khayra ay leedahay ayaan ku weydiisanayaa wa khayra maa fiiha waxaan kaloo ku weydiisanayaa khayrka ku dhex sugan ayaan ku weydiisanayaa wa khayra maa ursilat bih iyo khayrka lala soo diray ayaan ilaahu ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharrihaa sharkeeda wa sharri maa fiiha iyo waxa ku sugan sharkeedaan kaa magan gelayaa wa sharri maa ursilat bihi iyo sharka lala soo diray ayaan kaa magan gelaya xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waana min xadiisi abi hurayra weeyaan marka wuxuu tilmaamayaa saddex dabaysha ku saabsanna in ilaahay eh, la weydiisanaayo waa khayrka ay leedahay iyo khayrka ku dhex sugan iyo khayrka lala soo diray saddexdaas ilaahay baa laga baryayaa waxaana laga magan gelayaa saddexdaa lidkooda sharkeeda iyo sharka waxa ku sugan iyo sharkii lala soo diray intaba ilaahay baa laga magan gelaya yacnii ilaahay baa yani dabaylaha soo diraya isagaa abuuray isagaa og wixii khayra ku sugan iyo wixii shara ku suganba marka ilaahay wax walba awoodaayey ashyaadoo dhanna abuuray wax walbana mulkinaayey wax walba ku tasarufaayey ayaa la baryaya isaga ayaa la tuugaya inagu waxba kama ogin haddii markaa waxa weeyaan ay dhib samayso markaasaynu garanaynaa in dhib lala soo diray aynu garanaynaa laakiin ka hor ma garan karo dabayshan ma khayr baa lala soo diray ma shar baa lala soo diray marka ilaahay wax walba awoodayey baa laga baryaya taasna waxaa laga qaadanayaa wax kastoo qofka la kulma inuu xagga ilaahay u cararo oo ilaahay baryo ayaa laga qaadanayaa ilaahayna waa jecel yahay baryada la baryo waa jecel yahay waata nebiga laga soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi man lam yas'al illaaha iqdab calayh kaan ilaahay waxba weydiisan ilaahay waa u cadhoodaa kaan ilaahay waxba weydiisan ilaahay waa u cadhoodaa ilaahay baryada la baryo waa jecel yahay haatuu shaacirkii macnaha qaato uu yidhi allaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu ilaahay waa cadhoonaya haddaad su'aashiisa iska dayso aad baryi weydo ilaahay waa kuu cadhoonayaa wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu bini aadamka yaryarina marka la baryay cadhoodaan marka la baryo ayay cadhoodaan idaa sa'alta xaajatan lidawi lxawaajibi fas'al iladii abwaabuhu laa tuxjabu haddaad markaa dan weydiisato kuwa gaadharka u saaxiibkaa ah, boqorrada iyo madaxda iyo kuwa gaadharhka leh ee la odhanayo saacaddan ma shaqeeyo saacaddan markaa cid ma qaabilo saacaddan looma galo yacni markaa lagaa celinayo haddaad kuwaa istidhaahdo wax weydiiso iyaga waxba ha weydiisan fas'al aladii abwaabuhu laa tuxjabu waxaad baridaa kaan albaabadiisa marnaba lagaa celinayn oo aan la odhanayn saacaddan wax codsii ma fura ama markaa cid qaabili maayo ama markaa waxa wakhtigan lalama kulmi karo ama xilli kalea lagu yeelaya iyo wax la mida ah, kuwaas markaa ku warwareegin ee ilaahay bari baabka labiyo lixdanaad ducaa'u racdi onkadka ducadiisa yacnii wakhtiga onkad ku yimaado ducada lagu ducaysanayo ayuu baabkanna ku saabsan yahay xadiidka ama asarka boqol iyo siddeed iyo lixdan wuxuu sheegayaa marka onkadku markuu cirku onkado inuu markaa cabdullaahi ibnu zubayr inuu odhan jiray tasbiixdan inuu ku hadli jiray waa mawquuf weeye oo wuxuu ku joogaa cabdullaahi ibnu zubayr ayuu ku joogaa onkodka markuu maqlay wuxuu odhan jiray cabdullaahi ibnu zubayr subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatih xadiis nebiyo marfuuca ma aha xaafidulciraaqi wuxuu odhanayaa isagoo marfuuca ma arag bacdi waa soo wariyeen isagoo marfuuca oo nebiga loo rafcinaayo laakiin eh, ma sugna marka cabdulaahi ibnu zubayr saxaabiga la yidhahdaa wuxuu odhan jiray subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatih subxaana aladii kii baa nasahanoo xumaan ka dheer yusabixu aracdu uu onkodku tasbiixsanayo bixamdihi wuxuu tasbiixsanayaa xaaluu mahadnaqa ilaahay ku dheehaayo ilaahayna u mahadnaqaayo oo subxaana allaahi wa bixamdihi u odhanayo waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay tasbiixsanayaan min khiifatihi cabsida ay ilaahay ka baqayaan daraaddeed ay la tasbiixsanayaan asarkan waxaa soo wariyey bukhaari fi ladabi almufrad waxaa kaloo soo wariyey maalik fi lmuwata waxaa kaloo soo wariyey imaam axmed ayaa soo wariyey waana saxiix alimaamu nawowi wuxuu ku saxiixiyey khulaasat alaxkaam waxaa kaloo saxiixinaya albaani ayaa isaguna saxiixinaya oo tilmaamaya asarkani inuu saxiix yahay oo mawquuf ahaan u asaxay meelaha uu ku saxiixinayaan waxaa ka mida saxiixu aladabi almufrad marka waxaa laga qaadanayaa in tasbiixdaa la odhanaayo ayaa laga qaadanayaa oo asaarta saxaabada laga soo wariyey waa lagu camalfalaya mar haddii saxaabadii kale aynay diidin waa lagu camalfalaya saxaabo kaleo laga soo wariyey siiqo ku dhowna waa jirtaa oo cabdulaahi ibnu cabbaas isaguna wuxuu ahaa kaana idaa samica sawta aracdi qaala subxaana aladii sabbaxta lahu waxaa xumaan ka nasahan kaad onkooda u tasbiixsanayso ayaa xumaan ka dheero ka nasahan markaasuu cabdulaahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi ina aracda malakun yanciqu bilghaysi kamaa yanciqu araaci bihanamih onkadku waa malak waa malak yacni markaa roobka ku dhawaaqaya sida midkiin adhigiisa ugu dhawaaqayo celcelintuu celcelinaayo kale malag ku dhawaaqaya roobka weeye oo celinta u celinaayo ku dhawaaqaya bukhaari baa ku soo wariyey adabulmufradka sheekh albaanina wuxuu yidhi sanadkiisu waa xasan ayuu yidhi oo ku odhanaya saxiixu aladabi almufrad xadiis marfuucaana loo hayaa inuu onkadku malag yahay can ibni cabbaasin qaala aqbalat ilyahuudu ila anabiyi sala allahu alayh wasalam yahuudda ayaa nebiga u timi ayaa ibnu cabbaas uu yidhi markaasay waxay yidhaahdeen akhbirnaa ya abaalqaasimi can iracdi maa huwa abalqaasimow nebiga intay kunyadiisa ugu yeedheen ayay waxay yidhaahdeen nooga warran onkadku muxuu yahay qaala malakun min almalaa'ikati muwakkalun biasaxaabi macahu makhaariiqu min naarin yasuuqu biha asaxaaba xaysu shaaa allah wuxuu idhi waa malak malaa'igta ka mid oo loo wakiishay daruuraha oo markaa waxaa weheliya yacni shay nuura buu haystaa oo sidii de ul oo kale ah ayuu haystaa malaggaasi taasuu ku celcelinayaa daruuraha oo marba gees ugu kaxaynayaa sidaasuu ugu jawaabay meesha uu ilaahay doono ayuu daruurtaa ugu kaxaynayaa markaasay waxay ku yidhaahdeen famaa haada sawtu codkan aanu maqlaynaa haddaa muxuu yahay aanu maqlaynaa codkan aanu maqlaynaa waa maxay qaala zajratu asaxaabi idaa zajarahu waa celinta uu daruuraha celinaayo markuu celiyo ayaa codkaasi ka baxaya codkaasi ka baxayaa waxay ku yidhaahdeen sadaqta runbaad sheegtay bay ku yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa kitaabkoodii in sidaa loogu sheegay xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi imaamu tirmidi baa soo wariyey tirmidina wuxuu yidhi waa saxiix waxaa kaloo soo wariyey imaam axmed sheekh albaanina wuxuu yidhi waa saxiix ayuu yidhi marka cunkadku inuu malag yahay ayaa xadiisku sheegayaa bimacnaa malag baa u sababa marka waxaway codka baxaya waa celintii uu daruuraha celinayey xadiis kale lafdi kale wuxuu sheegayey codku waa codkiisii waa codkii malagga ibnu cabbaasna waa ka sheegaya inuu marka waxa ku yani qaylinayo roobka inuu ku qaylinayo sida midkiin arigiisa ugu qayliyo markuu celinaayo saasoo kale inuu ugu qaylinayo marka kaa laftiisuna wuxuu sheegayaa inuu waxa weeye codku codkii malagga inuu yahay ayuu markaa sheegayaa codkii malagga inuu yahay buu sheegayaa marka hadalka uu sheegay ibnu cabbaas inuu malag yahayna waxay yeelanaysaa xukmu rafci waayo arrin ijtihaad lagu garan kara ma aho saxaabigu iskama garan karo sidaas inay tahay caqligiisa iyo garashadiisa keliya miduu ku helaayo ma aha ee waxay yeelanaysaa xukmu rafci bay yeelanaysa halkaa hainoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk